subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan ay ku beegantahay sagaal iyo tobanka bisha tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaalbeeleed khasaare dhimashiyo dhaawac geystay ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka shabeelada dhexe waxaana baaqiyo kala duwan ay ka soo baxayaan waxgaradka ee ka soo jeeda gobolkaasi oo ku aadan sidii markaasi loo joojin lahaa colaadda halkaasi ka socota dhul badan oo beerley ah iyo sidoo kale deegaana ka tirsan ee gobolkaasi ayaa dab la qabatiyey maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamaya saacadii lasoo dhaafayna dad ku dhow toban qof ayaa la dilay sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxuu ku nala qaatay odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed wuxuu kala hadlay dagaalka ka dhanka maleeshiyada kooxda al-shabaab iyadoona haatan la filayo in deegaanadaas uu ka bilowdo wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab qodobadaasi wixii nugu soo kordho ayaad ku dhegeysan doontaan xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah barnaamijka waa mar kale iyo falaqaynta wararka heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka falqaynta wararka gobolka shabeellada dhexe waxaa muddo isbuuca ka socda dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya dadka deegaanka oo dega deegaana hoos yimaada magaalada cadalle ee gobolkaasi shabeellada dhexe dad badan ayaa barakacay sidoo kalena waxaa dabal qabatiyey deegaano badan oo markaasi hoos yimaada magaaladaasi dhimashada ayaa la sheegayaa in ay markaasi kor u dhaafayso toban qof iyadoona dadka deegaanka ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid adag labada maleeshiyo beeleed ee dagaalamaya ayaa la sheegay inay isku adeegsanayaan hub culus oo markaasi khasaare u geystay dadka deegaanka mas-uuliyiinta gobolka iyo sidoo kale waxgaradka kasoo jeeda deegaanada gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada cadalle ayaa waxa ku baaqayaan in colaadaasi si deg dega ah loo joojiyo islamarkaana miiska wada hadalka la iskugu yimaado colaada ka socota gobolka shabeellada dhexe oo u dhexaysa dadka deegaanka ayaa muddooyinkii u dambeeyey soo lalaabtay iyadoona waawaantii u dambeysay uu markaasi eh, ku dhex jiray ama uu waday madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir maama jawaahir barqab oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka shabeellada dhexe isla markaana beelaha halkaasi ku dagaalamaya ay isxigaan ayaan wax ka weydiiyey baaqeeda ku aadan xaaladda colaadeed ee ka taagan gobolka shabeellada dhexe iyo khasaaraha guud ee ka dhashay iyadoona sheegtay in muhiim ay tahay in dowladda federaalk soomaaliya ay dadkaasi ciidamo kala dhex dhigto maadaama dagaalada ay soo laabteen looguna shakisan yahay inay al-shabaab ka dambeeyaan wallaahi waxaan soo celcelinaya marka hore waxaan leeyahay aadaan uga xumahay ee waxa ka socda deegaanadaas dadka walaalaha ah oo wada dhashay oo runtii wada degan oo aan kala guuraynin oo ah wiil iyo waalid waa dad wada dhashay waa dad walaalo ah labada beelood waa laba beelood oo walaalo aan nahay weliba aniga waa labadaydii gacnood waa midigtaydii bidixdaydii labada beel oo hadda dhibaatada maaragta meesha ka socota maaragtay aan isdhihi karo waa dhacdo aad u xanuun badan beesha cabdilla caroone iyo beesha agoonyar gaabane oo ah maxamed caroone iyo cabdilla caroone waxaan leeyahay hala joojiyo waxa la wado waa dadkii isku gurman lahaa waa dadkii maaragtay iscaawin lahaa waa dadkii walaalaha ahaa waa dadkii ilaahay isu dooray marka horena isku dhiig ka dhigay isku deegaan ka dhigay waa dad wada dhashay marka aniga waxay la tahay xaajadaas inaanay u baahnayn nabadoon iyo heshiisiin iyo laakiin ay u baahan tahay sharciyad adag inay u baahan tahay waayo dagaaladan cadalo iyo nawaaxigiisa ka socdo way soo laalaabteen maalin ilaahay keenaba dagaal cusub oo meel kale ku wajahan waa la isdilaa dadka xoolo dhaqatada ah ee miyiga inta badan waxaa laysku dilaa daaqsinka waxaa jilaa xilliga xilli roobaadka ama xilliga abaaraha markay tahay dadku markay naqracayaano xooluhu hayaamaan markaas waa maaragtay way filayaan dadku laakiin dadkan waa dad aan reer guura ahayna dad deegaan e eh waaya oo wada degan oo meel ku wada nool meel ay u kala soconayaan ayna jirinin laakiin in beerihii la gubo guryihii la gubo caruurihii la laayo dirimageydadii la dilo odayaashii waayeelkaa la dilo ganacsatadii la dilo dhalinyaradii mustaqbalka ahayd ee jiilasha maaragtay dambe dhali lahaa xataa in haddana la xasuuqo ani kulley ma qabo haddaan nahay gabdhaha beelweyntaas ka dhashay ee gabdho soomaaliyeed ah gabdho mudulooda gabdho abgaala gabdho harti abgaala haddana gabdho maaragtay labada beelood si hooso ay u taabanayso ah dadka deegaankaas dadkooda ay yihiin maanta dhibaatada haysato waxaanu diraynaa baaq waxaan leenahay joojiya haddii madaxweynihii hore sheekh shariif ugaaski imaanki waxgaradki dhalinyaradii laysugu tegay gogol la dhigay sababta usoo noqon karto waa laba maado maxaajada ayaa halkay mudnayd aan la dhigin waa in sideeda bannaan aan maaragtay waxba xal laguma gaaro calina garla diidna garla hadda ka horay dhaco waa in dadku ay xukumaan beesha gardarrada iska leh oo dadka dulminayso oo dadka dhibaataynayso oo markaas qaladka iska waa in la dhihi karo way qalbanta haddii kalena inay xaajadaas ay soo noqonayso marka ani waxaan qabaa salka hoosaan la gaarin ma wax ka dhiman yihiinaa lasoo kala tegay waayo mas-uuliyiintii ugu dambaysaa tagto cid noo dhiman oo maanta aan loo wacaayo maleh iyo in xaajada dalka iyo qabiilka iyo hebelka inta laga daayo meesha waxay ku taallaa dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne cali gudlaawe xuseen ayaa mas-uuliyadda iska leh in maaragtay hab nidaam ah oo dowladnimo loo kala celiyo sharciga dowladdana waa gacan adagoo bir ah lagu qabto dadkaas marka aniga aragtidayda waxaan qabaa inay ku kala bixi karaan dadkaas lagu kala qaban karo nidaamka dowladda ah waayo nidaamkan in la daadejiyo dadkan in maamulada dhisan la xoojiyo maxkamad gaara ah weliba la geeyo oo aan codsanayno in sharciga uu dadkaas qabto gacan adag oo bira maahane xal kale inaan lagu gaari karin waayo colaadaa waa ku daalnay way soo laalaabatay waa layslaayay ciddi manoo loo diri lahaa maleh haddii madaxweynihii hore tegey isagoo xildhibaanka labada beel oo isdilaysa waa xildhibaankoodii sheekh shariif sheekh axmed yaa waaya cidda ka dambaysaoo loo wacaayo marka waxay la tahay marka in loo daayo dowladda federaalka ah oo madaxweyne xasan sheekh inaan madaxweynaha ka codsano aliguudla ka codsano in dadkaas nidaamka dowlada sharciga dowlada ninka nin dilo in la dilo oo aan maaragtay maaragtay xal eh, kale loo raadin waayo odayaasha dhaqanka qofkii dadkaas dila waa la yaqaanaa beesha dadka intay baxeen hebelaa maanta waxaa soo dilnaa laleeyahay odayaashooda dhaqanka ayaa dulmiga wax ka wadaan isleeya aniga wax la yaqaanaba ma hadii la yaqaano waaba maaragtay waaba maaragtay eh, maxaan ku dhahaa de waa aano uun caano walaalkay wiilaa la dilay kanaa la dilay kaasaa la dilay kaasaa la dilay kaasaa la dilay waxba saxa maaha maalin ilaahay keeno dadku way isdilaan moogtahay marka dadkan waa dad aan maaragtay dad deegaana waa dad reer guraa maaha intasaas xoolihii intay ka baxeen ayaa waxay tageen meliba la dhihi maayo waa maaragtay waa ood wadaag waa dad wada degano beerahooda isku yaallaano guryahooda isku yaallaanoo wada dhashay wiili abtigii oo isdhalay waaye marka dad wada degan gurigaaga dhexdiisa qofna qofka kale maaragtay kama ceshan karo waayo dadku waa wada dhasheen marka marka la soconaayana waa isku marin oo isku tub ayay marayaan marka la tagana isku deegaana la tegaya xaggee lagu kala saaraya ma labada qabiila inta lakala raraa meel lakala geyna waa maya waxay la tahay marka ana xaajadaa wax ka qaldayihin waxaa jira qalab aan salka la taaban waayo waa in xukun dhaco horta shirkii loo fadhiyay nabadayntii waa heshiineey shiribkan iyo geelan iyo xoolahan la qalaayay waxaan la cunaayana looma baahna maba loo baahnaba hooy waxay u baahan tahay nidaamka dawladda in loo daayo dadkaas aniga aragtidayda marka maxaa xal ah haddii mar dagaal uu soo dha uu soo lalaabanayo dadkii ay isdhamaynayeen xaaladda ayay cakiran tahay dadkii aysu gudbi karin xalka ugu dambeyn ee dadkaasi la dhex dhigi maxay tahay maxaa waaye xalka la doonayaba guryihiiba la gub beerihii la gub maxaa dhiman waxaa la sugaa maxay tahy waxa la sugaayo dadka oo nool in dab laqbad siibisaa dhiman marka dadkaasna waxay la tahay xalka wuxuu yahay in madaxweynuhu uu ciidan dalbado uu ciidan dhigo madaxweyne cali guudlaawe ciidan in dadkaas la kala dhex dhigo waxaan ahayn ma jirto qof walba oo muwaadina oo soomaaliya ah, oo ehel ah oo dadkaas la dhashay na inay runta inta inta la wada istaago horta la babligareeyo la caddeeyo yaa waaye beesha gardaran yaa waaye in la sheego sharciguna inuu qato aan laysaga jixinjixinin aan soo raafaan layaada cali gudlaaw dadkaas in la xareeyo xabsiyada la dhigo xalaan la xukumo la dilo tiirka la geeyo baahan yahay waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqan ay dagaalka gadaal ka riixayaan oo oo nabadiiba ay diidan yihiin taasna ay sabab u noqotay in dadkii ay markasta isdagaalaan ay soo lalaabato arrintaasi maxaad xog oad ka haysaan haddii deegaanka aad ka soo jeedaan wiilo la eshin karaan haddaana haysan sideedaba wiil wax dilaayo oday oday wax duugaya ka dambeeya ani waxaan qabaa sideeda bannaanba odayaashaas in la soo qabto odayaasha sharciga loorgayaan qaba aniga wallaahi waxaan ku darsanayaa inay joojiyaan hadda wixii dhici lahaa way dhaceen inay maaragtay ilaahay ay ka baqaan midda labaad oo la yaabana waxay tahay war dadka mashabaabaa ku dhex jira waxaan caqliga ma qaadanaye dadkan shabaabka meel walbay ku jiraan shabaabka inuu riixayaan anigu malaynaa sababto ah dadkan dhaqan ay leeyihiin waa dad faataxa kala qaata waa dad xeer iyo dhaqan u leh nabadda u leh astaan u ah taasina waxay ahayd guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqab oo markaasi waxaan ka weydiinay colaad beeleedka ka socda gobolka shabeellada dhexe oo sababay khasaaro iskugu jiro dhimashii dhaawac weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarna waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay dadka kii nacaayaba haddaana caalamka u sheegin farriin iyo cod dheer ugu gudbiyin cabashadeennoo dhan ku celcelin beeshii reer cabdaacaana naga daadshay oo coodkiiyo hantiday naga dhaceen caadi ugu qeexin tiigtooga layf uga caddayn caaqilada reerku si ay ugu cinqaabaan dembiga been ku calalaalin dabadeed ku ceebayn war iyo hadalla caataysan cambaarha uga tuureen dushee dooda ku cayaarin shisheeyaha bay ka cabsan doonaane afartaa canjeeliya shaliid shaah cadday saladheh cabdille iyo guuroo dagaal loo cimaamaday dheh oo hub culus qaatay oo laayay cadowgii dheh casirkii bis loo duulay oo caynka dhuuqsaday dheh sheekeeyoo ciidciidkii ku tegay weerar ciilqabadh dheh waaqlo caara sii eegayiiyo jarankii caalwaadheh bashiiroo cimaamaday duqoo dani casuumaadheh madeeyoo carradii bay dhaboodgeeyey cudud weyndheh hankool iyo caraysoo galmudug ciidankii bilay taash iyo ti amoo ciil qaboon ciidan badan hayndheh anigoo colkaan diray way u siday caano iyo shahde aryaa dalabow taas allaha kaa cafiya ciidan ciir loo geyha weligay ma maqan war orkiduuli haddiiba aashlanka daba jeyne eh. inoo hajabo halistii war madayow anna weli kaa dheegi jiray eh. qolkii tubaakala-aanuu u jabaye eh. dalab kaalin fiican buu qaatay naw war dalab waa weyn walbaba hadda ka hor markii jaamac ali jaamac iyo cabdullaahi yusuf diriireen nin baa lagu qabtay isagoo jooga oodka cawadae maxaad dalab ugu diidaysaan inuu caanaha u geeyo war kalemaanay war ma haysaane dagaalka khawaarijta looma kala harin gabdhihii iyaana hubkii qaatay raggu inay biyaha ka daba qaadaanna qalad ma maahan marka maxaa dalab kula yaabantiin naw waar dalab mashxaradduunba u dhiman aryanaha kale maanay war ma haysiin dagaal iyo darxumaa ka socda dhulka reer falastiin na muuqaallo aan arkay wax indhuhu qaba karaan iyo wax loo adkaysan kara nabee ma ahayn madaxweynihii maraykankuna talaabiibow dhexda ka qotonsadaa la yidhi dadka shacabka ahoo qase lagu xasuuqay xalayna asagaa lagu sooriyey haya mugga in yuhuudu maraykanku soo dhowayso dhiigga reer falastiin aragteen arabuna iska fiirsahayso doqonnimo ka weyn miyaa jirta ar abdulow arab hortaba ambaareen la iidamindii haytay intiina walkuwaay warmadii arabta haddeer joogta caqligeedu waa warqaddii caddada khadaafi akhriyey war muwaadin reer falastiin faysbuukiisa waxuu ku soo qoray walaalaheenna carbeed waxaan ka codsanaynaa inay karfanta nagu caawiyaan aryaadhaha haddaan ka hor wallee lama dhihin nin walaalkii iihiila yidhi hoog allaa baday war hiil carbeed mar horaa falastiin ka quusatay hadda waxay dhaheen karfan nugu sadaqaysta aan meydka ku aasanno kalemaane war ma haysiine xamaas iyo shabaab wax badanay iskaga egyihiin shabaab iyo yuhuudduna wax badan bay iskaga egyihiin intaa shacab u gacan galay oo u dhexeeyana inuusan noolaahayn waa laogya meelaha xamaas iyo shabaab ay iska shabahaan haddii aan idiin sheego shacabka dhexdiisaay madaafiicda ka tuuraan kadibna waxay daawadaan jawaabta shacabka lagu xasuuqayo waxna kama qabtaan kamana qaban karaan inay loogaan maahane israa'iil iyo shabaabna waxay iskaga egyihiin naf iyo maalba kala socla'aan inay u xasuuqaan aryadhaha aniga ayaamahan calooshaaba igubayse waxayuu duuyoon gaashow yicis uulayso yaa yaaqaan waxayuu duuyoon gaashow yatiin uulayso yaa yaaqaan cabdullah anugu waxaan qabaa shiribkaaga jawaabtiisa baydhanha laga rabaaye in loo turjumo war raysal wasaaraha israa'iil yuhuud dhintay yaahu cabdilaan magaciisa ka maqli jira hayla yaabninee laftirkiisa ha loo turjumo war madawiinada ruushka bilaa damiirbuka usan halan turjumoy war waxaan islaahay madaxweynaha kuuriyada waqooyi kiin joom qiin laf eh haddii loo turjumo falastiin gantaalow sii lahaa war madaxweynaha yuganda muuse feente laftiisa eh. haddii loo turjumo muxuu ka qaban karaa arrintan waan walla weynay eh. warkiina waa fahmi laahae eh. mafardhiya goodta cadda ku waleejiyey falastiin war inay carabtu baqayaan horaa looga qoray buuge bootadii iiraan meeday iyo shiicadii bari war madaxweynihii turkiga ordugan waa kii ninkarmeed ahaaye falastiin gargaaraan u geynaynaa miyuu ku gaabsaday wa xisbillah baa ku jidhaa la yidhi war madaxweynaga turkiga baylahgaadidus dalalka ka andiraaye falastiin mandiro aryaadhaha xasuuqa shacabka reer falastiin waa waa ku caloolxumoodhay samigay cabdulla wuxuu yidhi how ajaashiisoo idlaatayo la amray ifka joogime ajaashiisoo idlaatayo la amray ifka joogime war cabdulla waxaa kaloo la yidhi cid kasta oo laga xaq daran yahay oo xaaladdu ku cuslaato allah faraj khayr qaba oo degdeg ah u keena marka reer falastiin waxaan u rajaynaynaa in ilaahay cusriga ka dulqaado cududoodana mideeyo allaweyn ninkii aamina awood leh ummad waliba ayaheeda inay garaato iyadaaleso loma odhan warkalamaanay war ma haysiine itoobiya iyo abiy axmedkeedii waxay dhaheen waa inaan bad helno haddii aan la siinoon loo garanna waa dhacayaan waddammo badan oo itoobiya ku wareegsan mid kastaa wuxuu isleeyahay adaa laguu socdaa laakiin cuqdada hayso waxaan isleeyahay soomaalidaa ugu nugul waddamadaas war badda cas waa in wadahadal laga galow ku yidhi arya axmedow adigoon iswari yeerin etoobiya meel waaba u socotaahe abii axmed ah yaa maahan adigu saadu aragta inuu awood wax ku rabo ciddu ka adkaadana dhacayaanu arkaa adiga waa ku fahanee abii axmed ah yaa maahan adna siideedu aragta war aniga waxay ila tahay inuu elatariya u socdo aadan adiga ku fahme adna siideedu aragta war haddaamu jabuuti u dan leeyahay adna miidaadii fahane aadna sideedu aragta war somalilan buu u waana lala socdaa meeshuu u socdo waana saylace ma taasaa idinka qarsoon waa tahay weesla aragne adna sideedu aragta mow hadda suudaan iyo masar buu socdaa maxaa idinka galay war bashiirow waxaad jirteen aallata aryaadhaha dhammaanteen aragtidiinna waa arkay anna waxay ila tahay afartii dekedoodoo hadda ka hor loo ballanqaaday inuu jeri haayo war horta war magaalo warqad buu ku yaale agrimentiga warana midaan idin dhahe eh. horta abiy ayaa mahan eh. odaafaarmaaja miis arkeen war dokumenti inuu jira waxaan ku ogaaday eh. heshiiskaas abiy axmed baarlamaankiisu ka hor akhriyey war haddii bowacna waa shirbahayaae oday abiy ayaa mahan indhala'aanuu ordahaya war kala kalamaanay shiribkii xasan xudumay laga celi waayey ordahaya inuu ku dambaynayo waa ogaa war horta anugu yaabaye xasan xundumay waagii uu wasiirka amniga ahaa sidaan buu ahaa war horta abiy axmed badda markiisi horiya ku dhiirigeliyey adigu ma hadda ayaa toostaa war kala maanay xanuunsan hantiim xaruusan bay talada keentaa war kalemaanay war ma haysiine eh. madaxweynaha maraykanka jo baiden eh. israa'iil markuu la shiro ugu hambalyeeya xasuuqa dadka reer falastiin eh. wuxuu rabay inuu dalka jordan kula shiro madax badan oo carbeed hase yeeshee xasuuqii xala dhacay iyo hambalyada uu israa'iil ku siiyey boqorkii jordanah ka carooday safarkiisiina wuu baajiyey bow nooma imaan karo miyuu yidhi stab jo baiden miyaa ka dhacday war maye hilbihii dadkii reer falastiin oo xala la xasuuqay adoo ku soo quracday noo imaanin bay ku yidhaahdeen waan wallaweynay berbere cid kasta waa imaan kartaan oo mana diidi kartaan war waa aqooylada nagadaa oradoo reerihiinnii qabo war aqoonyahan faalla ka qoray dunida carabta wuxuu yidhi dadka carbeed taariikhdooda marka dib loo raaco waa dad geesinimo caan ku ah fulaynimana kuma jirta taariikhdooda waa dad walaala ah oo diinta islaamka lagu yaqaano waa dad isu hiiliya oo weligoodba isku gurma jiray hase yeeshee waxaa facood ka reebay oo dulaystay boqorro isla hadii aad hawshan faraha la gashaan armaad kursiga saljugle uga faniintaan marka carabtu waxay u dulaysan tahay oo afduuban tahay yuu yidhi u dulaysan kursiga iyo saldanada ani waxaa maqli jiray doqon waxay u dagaaladahay yaan lagaaga dirin ileen doqoni dhibkama kacdee daamankay meermeerisa war waxaad ka tagtay docday kaa jirtaabey dhaxani kaa dishaayo ma dirsado walaalke intay doonayeen da joogtee dabkaabe waxaad ka tagtay mataqaana dhowgo dabinkama fogaatee doqoneeyey dabkaabe war waxaad ka tagtay dabarka lagu xirxiirayaa loo dirtaa xariga laba diblaynayay soo hataa ma doqoni doqoneeyey dabkaabe fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo